العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره aadaakani baabunahyi nahyiga baabkiisii weeye can mubaadarati اlimaami imaamkii in lagala degdego ama lagala horeeyaba bitakbiiri takbiirtii sida takbiirta exraamka oo kale iyo wagayrihi takbiirka kayrkii oo rukuucdii iyo sujuuddii iyo rafcigii iyo umuurahaasba bal imaamkii inuu ruuxii musalliga ah kalaba degdego kala horeeyo ama uu kulaba sinaado taas nahyintii kuba timi ayuu baabkiisiiya iyadoo kolley umuurahaas aynu kolley aynu soo wada aragnay dhammaan <clears throat> xadaثna isxaaq ibnu ibrahima wbnu khashrami qala أخbarana ciise bnu yunusa qala xadaثana اlأcmashu can abi صaalixi can abi hurayrata qala anahu qaal kolley waxaa cusub iyo naadir buu noqon doonaa casharka caawa ama dee inta badan ruwaadii kuwii midhar kale ahaa mooye wixii badnaa ee axaadiistooda ay badnayd oo dhan inaynaan soo aragin maba jirto casharkuna sidiisuu isagaba dheeraan doona marka la eego laakiin waa xadiid kale iyo duruq ama axaadiis kooban iyo duruqdood saa daraaddeed <clears throat> kolley rijaashana wax saasa waayo cid soo cusubi maba jirto raggana waa rag aan wada garanayno dee yaana odhan aan wada garan aan soo wada marno ibnu khashramkana waa nin siqo oo cali ibnu khashram la idhaha hore aynu usoo aragnay wuxuu yihi marka abu hurayra kana rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ahaa yucallimunaa ku waxna bara waxbuuna barayay bal markaa umuuro salaad ku tacalluqsan baa inoo soo socoto walow si guudba uu barayay dee wixii axkaamtii shareecadoo dhan marka halkan khaas baan kaba dhiganaynaaye yucallimunaa waana barayay axkaamo salaati weeye salaada axkaamteed iyo wixii kuba tacalluqsan oo markaa yaquulu wuxuu odhanayay yaquuludan markaa ama jumladani markaa tafsiir waxay u noqon iyo tawdiix yucallimunaadii bay tafsiir iyo tawdiix u tahay caddayn iyo fasiritaan oo wixii uu barayey kan weeye oo muxuu odhanayey laa tubaadiru limaama imaamka ha kala degdegina afcaasha dee salaadii ha kala horeynina taas buu odhanaya macnaa laa tasbiquuhu waxaan lagala horeynayaana waa takbiirtii rukuucdii sujuuddii rafcigii umuurahaasoo dhanba weeye imaamkii ha kala horeynina oo ka ha kalaba degdegina <clears throat> idaa kabara fakabiruu haddaan jumladii hore yaquulu nidhi tafsiir waxay u ahayd yucallimunaadan iyo tawdiix idaa kabara fakabiru iyo inta ka dambaysaana macnihii ama loogaba jeeday nahyigan nahyigan ahaa laa tubaadiru limaama wixii lalahaa imaamka ha kala horeynina ee loo jeeday baa tan ah iyadna tafsiir iyo bayaan uba noqonaysa idaa kabara fakabiru iyo inta ka dambaysaaba waa muraadkii iyo maqsuudkii nahyigaas ah laa tubadi laa tubaadiru اlimaama oo markaa rasuulku wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh idaa kabara markuu allahu akbar imaamku yidhaaho fakabiruu idinkuna allahu akbar dhaha takbiirta waaba takbiirta ixraamka horena axaadiida waa taan soo maray ee imaamkii haddii lagala horeeyana salaad ba bal hadduu kula sinaado inamaa jucila اimaamu liyutama bihi ruuxii salaadii uguma guntamaysa ku daba xidhanayey marka markuu allahu akbar yidhaaho idinkuna takbiirtii lakale ee fadna tacqiib bay faa'iideen oo dee markaa uu dhameeyo dabadeed in la takbiirto waidaa qaala marka uu yidhaaho waladaalin uu yidhaaho faquuluu dhaha aamiin dhaha oo ujeeddadu markaa faatixadii uu aqriyo ee waa salaadii jahriga ahaydba ee qira'adiisii la maqlayay ee faatixadii uu dhammeeyo waxa tidhaahaan waa ducaynayay imaamkii oo faatixada inteeda dambeba duco weeye ehdina siraad almustaqiima iyo inta ka dambaysa dhaha aamiin dhaha kollayna xalaytaynu jaanibkaa soo aragnay waxaanan dee bal matalan imaka xadiidkan iyo kuwo kaleynu soo aragnay daahirkooda wuxuu ahaa dee imaan xaggan inay dee ducadii iyo taamiinkeedii ay qeybsan tahay oo imaamkiina ducadii baabuu la imanayaa waa daaciga le ihdina siraada almustaqiima siraada aladiina ancamta calayhim ilaa aakhiri alfaatixa ma'muumkiina imaamka ducadiisii buu isaguna taamiinkeedii laba imanaya aamiin buu odhanayaa laakiin dee si aynu xalayba soo aragnay xadiidkii kale إda amana fa faأminuu imaamkuna waa aamin uu odhanaya oo imaamku sidaa uu daacigaba u ducaynayo ihdina siraada uu leeyahay ayuu ducadiisii uu duceeyeyna ta'miinkeedii laba imanaya dadkuna way la wadaagsanayaan ma'muumiinta ah taas baynu xalay soo ogaanay xadiidkan iyo kuwo kaleba intaasi inoogumay sugnayn ee xadiidkaa kale inooguba sugnayd oo markaa waxaaban odhanaynaa وإdا قال ولا الضالين dee waa maعa تأmiinihi markaa sida riwaayada kale ay noo cadaynayso isagoo dee تأmiinkiina laba imanaya idinkuna ku waafaqa oho aamin dhaha welibaa dee idinkoo qowlkii aan waxa weeyaan kala horeyneyn taasna وإdا رakaca فarkacu markuu rakuuco idinkuna rukuuca وalaa tarkacu xatىa yarkaca sida riwaayadii abi da-ud ba ahayd xadiidkii abu hurayra hana rukuucina ilaa uu ka rukuucayo marka uu rukuucana hore aynu usoo aragno macnaa waxa weeye waa markuu rukuucdii gudagalo forarsigiisi uu taam noqdo idinkuna markaa rukuuca weeye maha macnuu markuu rukuucdii dhameeyo ma aha dee in lalana sinaado oo lasii raaca ma aha ee marka uu rukuucdii gudagalay forarsigiisi dhammaadu taam noqdo idinkuna rukuuca <coughs> laakiin ha ka hor rukuucina waidaa qaala marka uu idhaah ma hadduu idhaaho samica allahu liman xamidahu macnaheeda xalay soo marnay faquuluu dhaha allahuma rabbanaa laka alxamdu ilaahayow rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga now walaka laka alxamdu xamdi ayaa kuu sugnaaday <clears throat> oo adiga ale dee walaka alxamduna waa ta aynu soo aragnay inay jirto wowdow bal maselna ay jirto labadaba riwaayaadku ay nooguba yimaadeen bal waxa weeye xadiidka weli duruqdiisi way noo socotaa xadaثana qutaybatu qaala xadaثana cabdالcaزiز yعni daarawardiya can سhayl bn abi صاalح can abihi can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalayhi wasalama binaxwihi xadiidkii markan imakaan kaba soo baxnay mid laba mida oo macnuhu waxa weeyaan bal xadiidkii haddaan sanadkiisii dib ugu laabano hore ciise bnu yuunus baa acmash sulaymaan ibnu maharaan kaba warinayey acmashkaasi abu saalix buu kaba warinayey imika halkanna suhayl ibnu abi saalix baa aabihii abu saalix kaba warinaya waana xadiidka halkay kuba kulmeen labadii sanad waa abu saalix marka macnuhu waa maxay riwaayadan suhayl ibnu abi saalix oo aabihii kaba warinaya can abi hurayra waxay la mid tahay oo xaggii dee macnaaba ay iskagaba mid yihiin riwaayadii acmash warinayey uu abu saalix kaba warinayey maxay ku kala duwan yihin waa tan ilaa qowlahu qowlkiisa un mooye uu yihi waladaliina faquluu aamiin oo macnaa waإida qaala waladaliina faquluu aamiin jumladaas xadiidka acmash can abi saalix kuma sugnayd riwaayada suhayl bn abi saalix can abi saalix kumay sugnayn intaa tana tii horaa la dheer oo tani way intaa way kaba nuqsaansanayd wazaada waxaan u ziyaadiyey faacilka zaadana waxaan ka dhigaynaa suhayl waayo halkaasay kuba kulmayaan oo acmash uu la dheeriyey marka hadduu acmashintaa hore laba dheera ah riwaayadiisa walaa tarfacuu qablahu oo dee faqulu amin waidaa rakaca farkacuu walaa tarfacuu qablahu isagoo hortiina ha toosin oo dee suga oo marka uu isagu tooso dabadiina idinkuna kasoo toosa rukuucdii dee bal matalan kale hadduu yidhi intaasuu la dheeraa lafdigii horena sujuud iyo waxyaalo aanay laba socon halkan baa gelinaya lakiin xadiidka abu nucaym oo kitaabkiisan mustakrajka u kitaabkan uu kula leeyahay xadiidkan riwaayada suhayl soo saaray waxaa laba socotay waidaa sajada fasjuduu walaa tarfacuu qablahu marka walaa tarfacuu qablahu waxay la socotay riwaayada suhayl jumladaas ah waidaa sajada fasjuduu bay laba socotay laakiin dee xukum keliya wada leeyihin hadday rukuuc tahay iyo hadday sujuud tahayba imaamkii lagama hor ruuxu dee kama hor toosayo bal mar lama toosayo uu daba soconaya saa dee aynu umuuraha kale baan usoo aragnay nahyiguna uu kuba yimi imaamkiina lagalaba horeyn umuurahaas <clears throat> bal marka intaas baa dee furuqdii udhexaysay labada riwaayo ay tahay xadaثna mحamed بن bشhاr qala xadaثna mحamed بن jaعفr qala xadaثna شhuعbaة xا وxadaثna عubayd الlahi بن mعاad wlfظ lah qala xadaثna abي qala xadaثna شhuعbaة عan yعlى whو بن caضاء samca أnahu samca abا cbلqmta samca أnahu samca abا هurayraةa yqul qala rasuul الlahi صلى الlaه عalيه وsلم bal xadiid kolley laftigiisa waan arki doonaayo oo de waabayn xadiid abu hurayre isaguna macnahan imakaan hayna kuba yimi xagga sanadkana de inta hore waa dadkan kitaabkaba kusoo noqnoqdee badan shucba iyo labada sheekhe kaba horeeya ee kala warinaya sanad labaad ama sheekh labaad buu muslim dib ugu laabmayo waa cubaydullahi ibnu mucaad oo aabihii mucaad ibnu mucaad kaba warinaya oo raggii iyaguna hiqaadii ruwaadee rufcad ahaa ama sareeyeyba ahaa marka mucaad ibnu mucaad iyo mxamed ibnu jacfar gundar baa xadiidka shucbo ka wariyo markaa sanadku shucbu isugu yimi shucbo markaa waa tan sanadkiisiine markii hore muu dhammaynoo sanadka hore ku laabmeen wuxuu shucbo ka warinayaa nin yacla bnu cada la idhaaho kolley ragga kitaabka ku badan maaha oo riwaayadiisu ma badna waana nin taabici ah oo dabaqadii zuhri iyo qataade iyo dabaqadooda ah ama dabaqada afraad ruwaadda haddaan istilaaxa xaafida taqriib raacaba <clears throat> kitaabkana saddex xadiis buu ku leeyo kani uguba horeeyo waana nin hiqa sheekhiisana isagana caawin baaba inoogu horeysa abucalqama oo magaciisa imaka halkan intan arkay may soo naqlinay abucalqamat alfarisiya oo kolna mawla bani hashim bay yidhaahaan kolna mawla bni cabbaas barhkood baaba yidhaha mee mawaalidooda maha xalfi un baabu laba lahaa kol kolna xalifulansaar waaba la yidhaaye laakiin waa nin hiqa isaguna taabiciya ah oo masr markii dambena degay bal maya kaba shisheeye oo de waxaa kutubta inoogu sugan inuu ifriqiya qaadigeeda ahaa kollayna de ifriqiya imaka waxyaalaha loo yaqaanaayo waktiyada hore iyo kutubta taraajimta iyo ama qeybaha hore o dhan ifriqiya marka la yidhaho ama fulan alfriqi ama halkaasuu kuba dhashay ama waa qaadigeedii waa mandiqadan imika tunis la yidhaahba afriqiya waktigaa la odhanayay weeye oo afriqiya taas baa la odhanaya waxa bal matalan taas oo ama magaca qadiima oo aada u horeeyey haddaba laakiin dee ma iqaaradoo dhan markaas loogama jeedin e markan ay leeyihiin fulan alifriqi kutubta taraajimta iyo ama ifriqiyu halkaa waxaa kaba ahaa waa tunis adigu taas wey <clears throat> haddaba halkaasuu qadika ee waa nin siqaa weeye isaguna axaadiis kooban oo kani uhoreeya ama saddexa oo mid in ninka hore saddexda aan kuba sheegay mid way wada leeyihin labana way ka mid labana waa u kala gooni oo maha saddexda inay had iyo goor wada socdaane ayuu isaguna kuba leeyahy adu bal waa nin hiqaad ninkaasa abu hurayre xadiidka abu calqama alfarisi ayaa xadiidka abu hurayre kaba warinayo wuxu uhi abu hurayra qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam <clears throat> rasuulki ilaahay wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu عalayh inama اlimaamu junat inamaa jucila limaamu liyutama bihi waa ti axaadiistii xalay aan kusoo arkaynay bal riwaaye ay ahayd inama alimaamu liyutama bihi oo dee taa kale aynoo fasiraysay halkana imaamku gaashaan weeye sutro ayuu yahay cidda ka dambaysa gaashaan buu u yahay oo dee san dee gaashaankuba uu ruuxa wax uga ilaaliyo uga xafido wixii uu kaba gaashaamanayey imaamku khalalkii salaada kuba imanay waa kan dadka sahwigoodii kaba xambaaraya iyaga kuba yimi salaada dhexdooda kuba xambaaraya sutradiisaas baa iyaga sutro uho sutro kale u baahan yihiin maba jirto tiisaasaa sutro ama isagaa sutradooda ah laba yidhaaho ama tiisaa sutradiisa ahba laba yidhaahe bal haddaba imaamku dadkii ma'muumiinta ahaa dee waa kaas oo gaashaan buu u yahay oo waana kuwan daba soconaya ku dayanaya oo sahwigi kaba xambaaraya oo dee ay kuna dayanayaan <clears throat> inama alimaamu junnatun faidaa sallaa hadduu tukado qaacidan xaaliya isagoo fadhiyu fadhi ku tukado fasalluu idinkuna tukada waa dadkii ma'muumiinta ahayo qucuudan xaala kownikum qaacidiina idinkoo fadhiya qucuudna waa jamcu qaacid baan lisan xalaba soo ogaanay taas idinkuna la fadhiista weeye ha khilaafina isagii isaga raaca oo kol hadduu dee cudurdaar isagu u fadhiistay oo inay dee faradku wuxuu ahaa ama waajibku wuxuu ahaa salaadan faradkaa qiyaam iyo taagnibu ee uu kari waayo sidaa laba fadhiistay idinku idinkoon xataa macduurinta aan dee taasi jirin la fadhiista si ay isagii u waafaqdaan weeye وإdا qاaل سمع الله لمن xمiده faquluu dhaha اللهuma رbنا لaka الحمد فإdaa waaفqa hadduu waafqo qowlu ahli اlardi dadka dhulka qawlkoodu waa dadka musaliinta ee tukanaye ee salaadooda dhexdoodii tasmiica iyo taxmiidkaa kula yimi qowlkoodaasoo waa tasmiican iyo taxmiidkan ay ku waafaqaan qowl ahli samaa'i samada ehelkeedii waa ti aynu soo marray waa malaa'igtii weeye bal matalan qawlkooda iyaguna odhanaya marka caynkaasa taxmiidkan laba imanaya hadday isku dhacaano xagga muwaafaqadna sidaan soo sheegnayba waa zamankii marba ay ku wada dhawaaqaan o ay la wada yimaadaan gufira lahu ruuxaas dee isagu taa laba yimi waa loo dhaafaa maa taqadama min dembihi dembigiisa kiisii horeeyey waa loo dhaafaya kolle waa axaadiis ayna xalay soo marro dee joogsi lahayd walow masale kooban ay noo yar dambeysay oo dee aan riwaayada markan dhameeye eegeyno <clears throat> xadaثna abu الظاhiri qala xadaثna xadaثna بن wهb عan xaywata ana aba yunusa mawlى أبي هريرة xdثه qاaل أنه qاaل سمعت أbا هريرةa يqول سندku waa rg aynu soo wada aragnay أbا يuنس xalayna waan soo arkaynay cibاarada mولى أbي هurayra inoogumay sugnayne lakiin intii ka horeysay inoogu sugnayd waanan sheegnay magaciisuna waa nin ثiqo sulaym iبن jubayr la idhah sidan sooba ogaanay dadka kalena waa dadka kitaabkaa kusoo noqnoqda wuxuu yihi أbو هurayra ama wuxuu yihi markaa أbا samictu aba hurayrata yaqulu can rasuuli الlaahi salى الlahu عalayه wasalam isagoo rasuulka ilaahay kaba warinaya anahu qaala inama jucila اlimaamu liyu'tama bih imaamka waxa imaam loogaba dhigay in lagu daydo la raaco isaga dee dayashadina waxay keenaysaa inaan lagala horeyn dee isagiina aan la khilaafin faإida kabara fakabiruu waإida rakaca farkacuu manaa walaa tukabiruu xataa yukabir walaa tarkacu xataa yarkac bal xadiidka abu hurayre lakiin riwaayada abi daawud bay kuba timi waida qaala samic allahu liman xamidah faquluu allahuma rabbana laka alxamdu waidaa sallaa qaa'ima hadduu taagni ku tukanayana fasalluu tukada qiyaaman idinkuna taagni ku tukada waa xaal aad idinkoo taagan waidaa sallaa qaacida fasalluu qucuuda ajmacuuna xadiidka xadiidkan duruqdiisi iyo riwaayaadkiisii hore baan hore usoo aragnay bal dee luqa ahaan wixii aan uga yar baahnayn iyo lafdigan ajmacuun oo halkan sanad saxiixayn dhacday inuu marfuuc yahay iyo tawjihiisna watay aan sooba ogaanay markaa masalada xagga ah imaamkii haddii uu macduur yahu fadhi ku tukanayo in lagu daba tukanayo iyada xalaytaan kaba soo hadalay culimada aqwaashood iyo wixii kuba sugnaana waan soo aragnay baabka ka ka dambeeyana hadal baa tarjamada kusoo noqon doona in qeyb waxyaalihii la kala dariishaday mid kamidina baabkan ka ka dambeeyu inoogaba imanaya bal wixii walaan xali wada horreysiinay in wixii bal madkan cidda iyagu ku tagtay ahlucilmiga kaa ah, ama intooda badan ee tidhi xukumkani waaba mansuuqo ruux kastaaba faradkiisii ama wixii faradkiisu ahun buu laba imanaya oo imaamkii hadduu dee macduur noqday oo uu fadhi kuba tukanayo iyaga waajibkay ahayd inay taagni ku tukadaan kol haddaanay macduurin ahayn kagama dhacaye taagnidii bay kuma tukanayaan oo aan nidhi jamaahiirulculamaana qowlkood weeye bal wixii xujadooda ay ahayd xalay soo sheegnayba ayaa imaka halkan baab baabkan dambeeya nooguba imanaye masalada yar dambeysay in waxa weeyaanuun waa xaggan tasmiicaya taxmiidka xadiidka iyo axaadiisii aynu soo aragnay oo dhan ba waxay nooguba sugnayd si wax tawsiic adigu loo qaybiyey imaamkii iyo ma'muumkii waxyaalihii dikriga ictidaalkay odhanayeen imaamka in dikrigiisu yahay samica allahu liman xamidah taas baa axaadiian guud ahaan inooguba sugnayd ma'muumkana dikrigiisu uu yahay allahuma rabbana laka alxamdu ama walaka alxamdu ama rabbana laka alxamdu iyo bal adigu taxmiidka uu yahay waanay qaybsanto marka daahirka axaadiiani waxay tahay imaamkuna inaanu allahuma rabbana laka alxamdu odhanahayn mamuumkuna inaanu samic allahu liman xamida odhanayn waa daahirka axaadiitana khaasatan dee marka eh, hadduu isagu taa yidhaaho idinku sandhaha camalkii oo uba qeybsan bal marka xagga imaamka markay noqoto waana eh, dee qeybna kitaabka way kuba iman doontaa haddii alla yidhaaha yani halkanba kuba imane waxaa rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu caleyh kaba sugan isagoo dee imaamkiina ahaa inuu labadooda israaciyey oo samica allahu liman xamidahna uu yihi rabbana ama allahuma rabbana walaka alxamduna uu yihi imaamna uu ahaa taasi axaadiis bay nooguma timi dee sariix taa kuba ah saxiixna ah bal markaa waxa iyada ay tahay imaamkii labadoodiiba waa jamcinaya waana say dee walow ay jiraan barhkood lameye labadan baa lagu kala kaaftoomaya in mathalan dee aimat lamsaar intoodii badnaydna ay ku tegeen axaadiisna bal hadee ay nooguma timi xagga rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh di taasa inoogaba suganoo bal imaamkii axaadiis ayaana inoogaba sugnaaninee axaadiista kale sheeginayo rasuulka ilaahu jamciyey yidhina silo kamaa ra-aytumuni usalli imaamka waa jamcinaya labadoodii oo markaa dee waxay kala yidna samic allahu liman xamidana waa dikriga intiqaalka waa toositaanka dikrigiisa marka la istaagana allahuma rabbana walaka alxamdu axaadiistana macnaha de waxa weeyaanu kolleyna waa siday uba dhacaysay oo imaamku markuu tooso dabadood ba iyagu soo toosayaan o dikrigan laba imanayaan oo kollay sidad bay isu daba socdaan xagga marka la eego ruuxu hadduu keligii yahayna kollay dee waxay si guud sooba naqliyaan daxaa iyo ibnu cabdilbar iyo ragga qaarkoodna ay ijmaac ahaan soo naqliyaan munfaridkiiyo imaamku inay sila axkaamiin ama ay iskuba mid yihiin oo macnaa farqi aanu halkan u dhaxayn saa daraaddeed ruuxii keli ahaana waa jamcinayaayo samic allahu liman xamidiya allahuma rabbana laka alxamdu kul hadduu keligii ku tukanayo itifaaqaasna way sooba naqliyeen de janibkaasa inta badan waxyaalahaasi way wadaagsadaan oo waa dikri keliya oo kaba wada dhexeeya waxaa meesha taalla un md ma'muumkii maxaa arrintiisu tahay axaadiidani horta tan bay kuba timi wax xadiida oo bal matalan aan idhaahno sariix buu halkan kuba yahay oo inoo suganna oo intan dhaafsan oo ah maamuumku inuu israacinayo taasi ma jirto horta taasi iyada ma jirto saa daraaddeedna a'imada marka la eego dee markood labada dikri un kala siiye way jiraan intooda badnaydna mam imaamku labada dikriba waa wada leeyahay ee ma'muumku waxa weeyaan keligii ayuu dee matala ma'muumku wuxuu la imanaya un allahuma rabbana laka alxamdu waaba intooda badan inay taaba odhanayaan Eh, horta wax cadi halkaa ma jiraan leenahay oo imika halkan inoo sugan marka la eego imaam shaafici oo kale dee manalihii isagaa bilaabay oo dee cada ibnu rabaax iyo moxamed ibnu sirin iyo qolooyin horeba ibnulmundir uu kaba soo naqliyaa isxaaq ibnu rahawey iyo da-ud iyana waa qowlkoodba iyo qolooyin kale waxaa iyagu kuba tagaan inuu jamcinayo oo ma'muumkuna uu jamcinayo isu geynayo labada dikriba uu la imanayo taas bay kuba tagaan saan soo sheegay waxay maka halkaan idhaahno dee xadiidkaas oo khaasa oo meeshana sariix ku taas maba jirto eh, laakiin arinku waxa weeye ama dee kolley suyuudi ba wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala risaalo madbacaysan oo cunwaankay ku madbacaysantana atay dafnu tashniic can tasmiic waa laba safxa iyo wax yar kitaabkiisan alxawl اfataawa juskiisa hore ayay ku dhex jirtay oo dee rasaaisha kala duwan ee kitaabka kaba mid ah ayay tahay oo uu kaga hadlana mas'aladan buu kaga hadlaa ilaa sagaal adigu maslak oo un keenaya sagaalka maslaka barhkood daahir maaha ficlan laakiin keenaya un ma'muumkuna inuu jamcinayo iyadoo axaadiistana uu horreysiinayo kale waxyaalana taas buu adigu ita waa marka la eego dabcada kitaabka oo dee waa haddii malaha si loo taxqiijiyo intaa safxaadku way ka koroonaan lahaayeen kutubtiisa badan baaba barhkood intaa barhkood baaba kaba si yar yar waa laba safxa iyo sudur yar oo kooban oo kale waxaan filaya albaniya sifatu salaadka iyo waa soo qaadaya masaladana kuna soo qaadaya risaaladaasi lakin risaalada waxaan leenahay iyadoo gaara maan arag eh, lakin kitaabkiisa alxawl fataawa juska hore waliba qaybihiisa hore ayay kuwa madbacaysantahay salaad dhexdeed rasaaisha adoo kaba mid ah bal markaa kolleyna dee arrinta ugu weyne halkan dee daliilba matalan ah sariix isaguna ma aha aan leenahay waxa ay tahay uun rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh si aan soo sheegnay isagoo tukinaya dadkii way kaba sugan tahay inuu labadii digriba laba yimi marka iyaday kaba sugan tahay ayaa waxay bal matalan ay taasna ay tahay xadiidkii kale un bay u gooyaane saluu kamaa ra-aytumuni usalia bukhaariya ay wariyeen malik ibn lxuwayrit ay kaba wariyeen dadku lama hadlayana waa guud ahaan dadkiibuu sidaa ay aragteen anoo tukanaya markaa tanna dikrigiibuu kaga mid yahay o bal adigu waa arrinka ugu yar markaa roone halkan laba yimaado bal waxaan leenahay sayudina risaaladiisaasi way jirtaa imanka ma xusuusniyo dee umaan laabin oo ma garan kara hadaladii albania walow de ma xafirayaan xusuusnay inuu risaalada soo qaadayay waa u laabmi kartaan mana aha dee waxay isagu la gooni noqonaysa ay barhkood yidhaaheene eh, dee dadka horeeyo taabiciintiiyaba waa qowlkood babay ahaydba eh, bal waxaan leenahay un wax dee cad oo aan idhaahno sida dee ka aan leenahay imaamkii waa jamcinayaayo labadiiba eh, naskaasa inooguba yimi ama munfaridkii isagu itifaaqan ama ijmac ay usoo naqliyeen aimo kala duwan ay usoo naqliyeen oo dee taasi ma jirto in badanna waxay bal matalan iyagoo dawaahirtan axaadiisan un ku geebsaday ayay taa kuba tagaan e bal waxaan leeyahay kolley masaarigta dhowrka ah ee suyuudi sheegayna barhkood yar daahir maaha oo barhkooda uu si wax yargelinaya de in xadiidkan kol haddii waidaa sallaa qaacidan fasalluu qucuudan ajmacuuna intaasba lagu tegey inay mansuuq tahay in waxyaalo kaloo laga nasakhayna ay jiraana dee iyadna baciid mahay lakin de waxaan fila waa ixtimaallo un taasi eh. eh, arrinka ugu mudani un bal waa xadiidka dee rasuulka ilaahay inuu jamciye iyo inaan halkan tafriqa aanay jirin iyo de xadiidkan kol haddii وإdا qاaل ولا الضالين fqulوا haddana la yihi labadoodiiba aamintii way laba imanayaan inay tana ay taasun laba mid tahay oo sa waa kan imika tilmaamaya kana uu tilmaamayo un bal mثalا waxaa laga qaadan karaana xukunka dee adilo kaleo lo markaas kaba baxsan lakin tan leeyahay wax dee cad oo imika halkan inaan idhaaho waa kaas imako on de ama ma jiraaba ma jiraan ila sian filayo de صxaaf iبn xajar iyo jazmiyaan bal intii aan odhanaya intaa wey bab اstikلاaf الإimam ida carada lahu cudr min marضi وasafari وغayrihima man yuصلي bالnaasi wuxuu u baabaysan yahay bal xukm اstikلاaf الإimaami imaamka اstikلاafkiisii uu axad kale khaliif kaba dhiganayay axadee isaga halkiisii galo oo dadka tukiyo uu de markaas samaynayaba ama uu taas uu dee isagii naaib kaba dhiganayay ida carada lahu haddii uu kuba soo dariyo cudurun wax cudurdaaro oo aan dee tukintii aanu kaba shuqliye ama aanu la karin oo min maradin ama xanuun ah wa safarin safar baa isagoo dee markaa aan joogin wagayrihima ama acdaar kale sida isagoo wax kale kagaba shuqloomayba ah imaamkii dee isagu raatibka ahaa oo dee cid kale bal matalan markaa khaliifo isaga bedesho oo dadkii tukisa bal taa yeelanayo taas bal wixii kuba yimi baabkii weyn man yusalli binaas dadkaci tukisa wa ana man salla bal intaasi waa tarjamada xadiisyada inooguba iman wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa ana man salla waxaa kalou baabkiisii yahayba ana man sallaa ruuxa tukada khalfa imaamin imaam gadaashi imaamkaasoo jaalisin fadhiya licajzihi can ilqiyaam u fadhiyo fadhi kuma tukanaya cajzigaa uu ka caajisay inuu istaago daraaddeed lazimahu inay laazimayso alqiyaamu inuu isagu istaago idaa qadara caleyh kol haddaanu isagu macduur ahayn inuu taagni ku tukanayo inuu fadhi kuba tukanahayn bal taas buu baabkeedii yahay weli wuu sii wadaa sheekhu tarjamadiio wanasa lqucuudi waa dee iyadu wa ana man sallaa kalfa imaamin jaalisin ajza can alqiyaami lazimahu lqiyaami idaa qadara caleyhi bay raacsan tahay waxaa kaluu dee baabkii yahayba waa baabu naski lqucuudi fadhigii laysfaray in la fadhiisto khalfa alqaacidi ruuxii fadhi dadka kuba dee ku tukanaya macduurka ahaa gadaashiisa in la fadhiisto iyadna fadhi laguma tukado nasakhitaankii la nasakhay fii xaqi man qadara cala alqiyaam ciddii iyadu kartay inuu istaago oo ruuxa karaya inuu istaago inaanu fadhiisanahayne amarkii hore taa la amraynu imaka barhkoodba imaka soo haynay in la nasakhay waa tarjamo dheer imaam nawowina weeye tarjamadiisii oo dee hore waa ti aynu usoo sheegnay muslim inaanu taraajimta noocana lahayn asal ahaan taraajim wuxuu kaba leeyahy waa kutubta roonroon sida kitaabu salaat iyo kitaabu dahaar iyo umuuraha caynkaasa uun mooyaane laakiin umuurahan abwaabtaa shuraaxda qaaliban taraajimta aada u shuhrowdayna waaba tan nawowi weeye raximah llahu tacaala walow dee ay ma ama isaga kaba horeeye ama laba waqti ahaayoo taraajimo gaara lihina ay jiraanba bal marka ay umuurahaas oo dhan bu imika inoo dhigtay waana xadiisya inoo soo noqnoqon doono laqmadooda un mooye lakiin umuuro kale kol haddaan meele iskuba taagno wax kaloon usii baahanay ma jirte waa masaladan gaarka ahun oo dee hore aynu usoo marno kolley aan xalay horeysiistay bal taas maxaa naski ma keenaysaa mise maaha intaasun wey xadaثna أحmed بن cabd للhi بن yuنuس qال xadaثna زائdة qال xadaثna muسى بن abي cاaشhaةa عن عbayd اللhi بن cabd اللahi qال أنه qاaل دkلت عalى cاaشhaةa faqultu laha snadka xadiidka adigu musa bn abi caaisha ayuun baaba aan filayaa inuu caawi cusub yahay axmed ibn cabdillahi bn yunus in badan bay kutubta u timaada ama axaadiisa iyo meelo axmed ibnu yunus lakiin magaciisa dhami waa kan waana nin dee xaafid ahaa caalim ahaayo bal imaam axmed uu kuba magacaabay sheikh alislaam oo nin malaa weydiisay bal cidda uu dee culimada uu ishaarayo ayuu yihi bal waxaad uxelaysaa uxeraysaa axmed ibn cabdillaahi fainahu shaykh lislaam taase waa martabada uu joogo waa nin imaamo taas isaga waa ka hor dhintay oo imaam axmed waxoogaa buu kaba horreeyey adigu in dhowr iyo toban sannadood waa ka geeri horreeye haddaba ibn abi caaishahana waa nin iqo taabiciinta raggii ugu dambeeyey weeye ama raggii ugu yaryaraaye cid oo ka dambeysayba aanu jirin kitaabkana axaadiiisu inooguma badno kolley waa dadkii mawaalid ahaayo dee almaksumiyi baa kutubta uu yimaada maksumnimada loo nisbeeyeyna waa wala un taas weeyaan oo markaasoo reerkaa reer bani maqsuum baa malaa warihiisa ama qoys kamida ayaa lahaay oo nisqa axaadiiisu aad bay u yar tahay kitaabka dhexdiisaba an ubayd cubaydillahi bn cabdillahi bn cutbata bni mascuudna waa dee nin aynu marar badan soo aragnay oo fuqahadii madiina toddobada ahayd kaba mida ninkaas baa wuxuu yihi dakaltu calىa caaishata caaishaan usoo galay um اlmuؤminiin faqultu lahaa waxaan ku idhi alaa tuxadisiinii miyaanad iigaba waramahayn can maradi rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi xanuunkiisii macnaa iiga waran buu leeyahay alada waa tii dee cardiga ahayd oo bal matalan waa dalab dee si rifqi dabacsan ayuu uga dalbaya iyadii inay uga waranto bal rasuulka ilaahi xanuunkii o macnu waa maxay un waa xadisiinii can maradi rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam qaalat waxay tihi bala manaa waxa weeye de xanuunkii rasuulka uu weydiiyey inay ugaba warantay leedahay waa dee xarfu iijaab ah waan kaagaba waramayaa saqula الnabiyu salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa cuslaaday u cuslaaday waa xanuunkii de markii uu kuba adkaaday faqaala wuxuu yihi iyaday habeenna tahay asala الnaasu dadkii ma tukadeen oo macnaa rasuulka ilaahay waa xanuunsanayay kicidii way kuba adkayd intii intaa ka horreysayna masjidkuu tegayey oo bal matalan dadkuu soo tukinayey marka waana dee markay maalmo u wafaadkiisii kaba harsanayd markaasuu yidhi dadkii ma tukadeen qulnaa waxaan nidhi caaisha ale laa may wahum yantadiruunaka qisqooyinka qaarkoodna hum yantadiruunaka iyadoo nin la socon baa dhacdayba kitaabke way ku sugayaan rasuulkii ilaahay oo may tukan yaa rasuul allahi qaala wuxuu ihi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dacuu lii ii dhiga maan biyo waxay igu shubtaan fi lmikdabi mikdabka mikdabku markaad noo xafilayaa intii aynu dahaaro kusoo jirnay ama istixaada halkeediiyo xaydkii ayaan laftiga almirkan soo marnay almirkan iyo almikdab iyo alijaana iyo waa isla mido waa weelka dharka lagu maydho un waa tashtigaa weynun taasba weeye haddaba mikdabkaas waxay iigu shubtaan biyo oo rasuulka ilaahay inuu ku maydhuu doonayay fafacalnaa waanu fallay faktasala uu maydhay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh uma dahaba waa tegay macnaa akhada wa sharaca weeye wuxuu bilaabay gudagalay liyanuuca inuu kaco oo dee waa kicitaanka jahdi iyo mashaqo laguma kacayo hingashada taas baaba adigu la yidhaahaa dee naa ayanuue eh. walow dee qaama yaqumu wasan ay la wasan tahay xagga waana la macnownay rasuulka ilaahay baa uu tegey wuxuu doonay inuu kaco faugmiya calayhi waa la miyir daboolayba rasuulka ilaahay aad buu u cuslaa waaba miyir beelay uma afaaqa rasuulka ilaahay baa soo miirsaday faqaala wuxuu yihi asala الnaasu dadkii ma tukadeen oo dadkii miyay tukadeen dadkina way sugayaan waana habeen salaad cishaaye weeye qulnaa waxaanu yihi laa may rasuulka ilaahay oo may tukan oo wahum yantadiruunaka way ku sugayaan ya rasuula الlahi faqaala wuxuu hi dacuu lii maa-an fi lmikdabi haddana bal wuxuu doonay inuu dib u maydhaba malaa si uu khifo iyo waxyaalaha uba yar fududaado oo markaasuu yihi biyo iigu shuba ii dhiga mikdabka fafacalnaa faاktasala haddana uu maydhay uma dahaba liyanua rasuulkii ilaahay baa wuxuu bilaabay inuu kaco faugmiya calayh haddana ma kicin rasuulka ilaahay waaba miyir beelay uma afaaqa wuu soo miyirsaday faqaala wuxuu uhi asala الnaasu dadkii ma tukadeen qulnaa laa wahum yantadiruunaka ya rasuula الlahi faqaala dacuu lii maa fi lmikdabi fafacalnaa faktasala uma dahaba liyanua faugmiya calayhi waa adigu culayskii maradkii hayay iyo dee shiddadii maradka taasun baabay umuurahani kaba dhalanayeen haddana rasuulka ilaahay waa miyir beelayo uma afaaqa faqaala asala الnaasu dadkii ma tukadeen bu yidhi faqulnaa laa ya rasuula الlahi wahum yantadiruunaka si un baabay yidhaaheen ya rasuula الlah bal markaa kolle xadiidka horta wuxuu daliil u yahay waa nawowi cibaaradiisii dee inuu aliqmaa iyo miyirbeelkaa dee xanuun iyo waxyaalaha kaba dhalanaya ambiyada uu ku banaan yahay oy dadka halkaa kulaba mid yihiin iyagu waa bashar waayo waa nooc xanuun kaba mid ah dee xanuunkuna iyaga bal rasuulka ilaahay suu yihi maalin maalmaa kaa mida ibnu mascuud waa inii ucaku kama yucaku rajulaani minkum waa laba nin xumadood oo kale waa xanuunkiina ama xumadda idinku timaada waa labalaabkeed baaba ihaya waa wax iyagii kuba banaan oo bal taasi dee wax nafsi oo imaka ku jira maha waali aha ee waxa weeyaan waa nooc xanuunka midaba waxaana xikmaddu kolley halkan waana iyadna cibaaradii nawowi sharxiisan aan hayo xikmadda kuma sugan buu leeyahay fi jawaazi lmaradi calayhim wa masaa'ib اdunya masaaibtan addunya kuwa imanaysiyo xanuunadan sida xanuunkan adagee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayaamaha kuba yimi oo kale iyo waa ajrigoodu si uu bato oo dee man yuriid allahu bkhayrin yusib minhu bukhaariyo muslim bay kuba sugan tahay in bal ruuxa muslimkaa qodax mudday baaba kafaaro iyo u noqota ama rafca darajaad uba noqota iska daa wax ka weyn haddaba ajrigoodoo iyaga u bata ambiyadii marka la eego dadkii oo kuma sabra markay dadkii arkaan rasuulka ilaahay xanuunkiisa ama ambiyadii dee iyagina markaa taasi tasliyay uba tahayba oo de matalan taas bay uba noqonaysaa waxaa leeyi waxaa kaloo iyadna lianlaa yuftatina annaasu bihim wayacbuduun si aanay dadku uguba fidmooyo hadday xanuunsanba waayaan oo mucjizaadkaasna kaba muuqdo waxa caraada oo caraadan basharka ku timaadaana aanay kuba iman in laguba fidmoobo markaa dee martabadoodii laba dhaafiyo oo dee ciba markaa laba caabudaaba iman karta bal umuurahaas weeye kolley waa culimadu waxyaalihii ay sheegeen qaybo kamidad kolley oo taas oo rasuulka ilaahay dee waan ognahay sakaraadkiisii iyo shiddadii maradkiisu aad bay u adagtayo taasaabay bay caaisha uga tidhi rasuulka ilaahay dabadii dee wixii aan kuba arkay weeye ama kaan arkay dabadeed axadna uguma tamaniyayo ama lama jeclaysanayo in loo fudaydiyo sakaraadka oo kale oo dee kolley xikam kolley waxaan sheekh bakri la yidhaah o kale ayaa wuxuu leey wa alqowl اlajal fi xikmati في xikmaةi krb المصطفى عinda xulul أjr waa risaale iyaduna kolley dhammaanteedba uu soo wada arooriyo ibnu calan sharxan uu ku leeyay adkaarkana wy matala kitaab اlmarad iyo taasi adkaarteeda marka uu dena uu soo arooriyo sharxeeda oo kale waa risaalo de kolley bal umuurahaas iyo waa umuurahana uu tilmaamay iyo kale uu kaba hadlay bal xikmada kuba sugnayd rasuulka ilaahay karbigiisii cinda xulul اأjl markaas hadaba bal taas bay ahayd xagga marka la eego maydhashadan iyo umuurahan tanna waxa weeyaanuun culimada qaar baa waxay kuba fasireen ay kuba xambaareen inay weyse arrintu ahayd waa sida qaadiciyaad iyo lakin de xadiidka daahirkiisa taasi maaha ama way kaba dheer tahay e, maydha caadiya ayaabu ahaa waanay jiraan dee aymo iyo kala duwan oo qowlkooda u yahay istixbaab ah kaba dhigeen ruuxaas haddii dee taas oo kale ay ku timaado kashiga ama iqmahaasi uu kuba yimaado inay mustaxab u tahayba maydhashadu taas bal waxa weeye inuu mustaxab ay uba tahay be adigu weyse may ahayn dee maydhigaabay ahayd dee xanuunkuna aad buu cuslaa rasuulka ilah xanuunkiisa abatan dee umuurahan ay kuba soo noqnoqdeen qaalat caaisha waxay tidhi wالnaasu cukufun fi lmasjidi yantadiruuna rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam lisalaati اlcishaa اlaakhira tan iyada rasuulka ilaahay hadalkii ay kulaba hadlaysay maaha ama markaa uu rasuulku weydiinayay ay lahayd dee taase maka waa raawigii xadiidka kaba warinaya cubaydullahi bnu cabdillaahi bay u sheegaysaa oo ay lahayd markay waxyaalahaasi dhacayeen wannaasu dadkuna cukuufun way nagaayeen jamcu caakifin way fi lmasjidi masjidka ayay ku nagaayeen yantadiruuna xaal ay sugayaanba rasuul allahi salى allahu alayhi wasalam lisalaati alcishaai alaakhira cishaayiga dambe dee kalkal baa maqribkiiba cishaayi dee waana malaha luqa iskaba jirtay culimada qaar baa kuba tegay inay karaaha tahay in lagu cishaayiga ama cishaa alaakhira la yidhaha lakin waa tan axaadiida kuba timi bal axaadiid kala duwan kuba timo waxbaa sigoo kusugan ima jirto ee waa salaadan cishaayi ayay dadku markaa ufadhiyeen rasuulka ilaahay inuu soo baxo uu tukiye ay sugayeen qaalat caaisha waxay tidhi faarsala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa diray ilaa abi bakrin abi bakr ayuu u diray oo wuxuu matalan cid buu u diray waana riwaayo bilaal baabay u yimi oo ayaa inoo soo socota muxuu u farayna an yusaliya binnaasi dadka inuu tukiyo faataahu rasuulu kii uu soo diray rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu alayh baa u yimi abu bakrin faqaala wuxuu yihi ina rasuula اllahi rasuulkii ilaahay salى اllahu عalayhi wasalam ya'muruka wuxuu ku amraya an tusaliya binnaasi dadka inaad tukiso faqaala abu bakrin ba wuxuu yihi wakana waxaanu ahaa waa jumlo ictiraadiya intani rajula nin buu ahaa raqiiqan qalbi jilicsan ilmadiisa aan xejisan karin bal matalan taas markuu qur-aanka aqriyaya mataa wuxuu yihi markaa xaaladiisu taas bay ahayde ya cumaru cumarow salli binnaas oo dee wuxuu arkay un tafwiid bal dadku si ay salaaddii u tukadaan inay ciduun tukiso inuu rasuulka ilaahay qaradkiisu ah isagana uu saa uba yidhi bal matalan markaasuu cumar buu u bandhigu yihi cumarow dadka tuki qaala wuxuu yidhi raawiga xadiidka inoo warinaya le faqaala cumaru dee kolley anu inooga soo noqonayaay cumar baa wuxuu yidhi anta axaqu bidalik adigaa ku awleysan oo kuba mudan ama kuba xaq leh arrinkaas dadka inaad tukiso abاbكر iyo taas buu yihi qaalat cاشha waxay tidhi faصلىa bihim abوبكri tilka الأيaaم abوبكر baa maalmaha tukiye kolley ilaa saddex شhaye bay ahayd ba dhowr iyo toban salaadood ayuu abubakrin dadka tukinayey amarkaa rasuulka uu kuma tukinayo dee kolleyna abubakr fadiiladiisi way noogu sugan tahay iyo asxaabta kale oo dhanba inuu ka wada mudnaa oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalيه wakaa isaga doortay bal arinkaasna تنبيه waxaabuu ahaye baraarujin ama ishaaro uuba ahaana khilaafada rasuulka ilaahay khilaafadiisa inuu dadka kale kaga xaq leeyahay waana tii markii saqiifatu bani saacida la isuguba tegey dee xujooyinkii ay ahayd ba dee qolooyinkii ansaareed ee barhkood ay lahaayeen mina imaamun wa minkum imaamun loo xujaysto rasuulka ba wuxuu uga raali noqday diinteenna inuu imaamka inoogu noqdo waa salaadii e inaguna adduunye maydaan adduunyadeedna inuu imaam inoogu noqdo aynaan ugaba raali noqonahayn bal taasba weeye arrintan baabku inooguma baabaysnaayo ah imaamka haddii wax cudurdaara ah oo ka manciyey inuu jamaacadii ka soo qeyb gala ay kuba yimaadaan inuu cid dadkii tukista dee istikhlaafkaasuu laba imanayo taasna xadiidka waa baabka wixuu inooguma baabaysnaaye bal taasi waabay inoogu sugan tahay dee welibana ruuxii iyadoo la eegaya kuba uguma mudnaa abubakr dee iyadana cumar kolley fadiiladiisuna waa isaga dabadiyey cumar baa la hadal qaaday bal markaa kolley taasna way inooguma sugan tahay umuuro kalena kolley xadiidka waaba inooguma sugan yihiin uma ina rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wajada wuxuu helay min nafsihi naftiisa xaggeeda wuxuu kaba helay khafatan fudayd oo macnaha waa maalmihii maaha un markiiba salaada nafteedii ma aha ee dee waa ayaamo waa kaa tukinayey wakti awqaada kaba mida ayaa rasuulki ilaahay is malaa waaba tegi kartaa oo naftiisiibuu si u xanuun ka yar fududaaday fudayd oobo ayuu dareemay fakharaja waa baxay kolley waa cuslaa un rasuulki ilaahay bayna rajulayni laba nin dhexdood ayuu baxay oo labada nin way garbagalaynayeen bal lugihiisu dhulka hagaag umay qabanahaynba axaduhumaa midkood alcabaasu cabaas uu yahay lisalaati duhri si salaad cishaayi bay taasi ahayd ee salaad duhur buu usoo baxay rasuulkii ilaahay iyadoo laba ninna ay garbaha hayaanba midkood cabaas buu ahaa ka kalena waan arki doonaa kuu ahaa insha allah xadiidkay kuma iman uu soo baxay rasuulka ilaahay walxaal abubakrin abubakr yusalii binaasi dadka uu tukinayo oo salaadii waaba la galay ine rasuulka ilaahay waa kaa isaga markii hore amraybe falama ra'ahu abubakrin iyagiina markay halkii keeneen abubakr agtiisii dee rasuulka ilaahay soo gaad oo abubakr uu arkay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayuu dahaba tegey bacdaa waxaabuu dee sharaca wa akhad iyo ta'akhara inuu dib dhaco inuu dib uga soo baxo halkii dadka uu kaba horeeyey si uu rasuulka ilaahay dadka uba tukiyo taas buu doonay faawmaa ilayhi nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa isagii u ishaaray salaad baa lagu jiraa lamuu hadneen waa u ishaaray gacanta ugu ishaaray alla yataahara inaanu dib usoo joogsan oanu halkiisii aanu dib uga soo joogsan wa qaala waxaanu ku yidhi lahuma waa labadii isaga dee garbaha hayay ee uu dhexdooda kuba sugnaa cabaas iyo caliba ajlisaani ifadhiisiya ilaa janbihi isaga dhinaciisa <coughs> waa abubakr dhinaciisii faajlasaahu waxay fadhiisiiyeen ilaa janbi abi bakrin abi bakr dhinaciisii bay fadhiisiiyeen wa kaana abu bakrin rasuulka ilaahayna salaadii waa galay bal dee imaam buu isuba rogay abubakarna maamuun buu dib isagoo hadda kaba sii horgalay u noqday wa kaana abubakrin abubakr wuxuu ahaa yusalii mid isagu tukanaya walxaalu wa isagu qaa'imun uu taagan yahay bisalaati nabiyi sala allahu alayh wasalam waa muqtadiyan bisalaati nebiy isagoo rasuulka ilahay salaadiisii ku dayanaya rasuulka ilahay hadalkiisii dadka dambe may maqlahaynba dee waan u fadhiyaa iyaguna way taagan yihiin haddii safka hore qaybe ay arkaysay inta dambe o dhammi may arkahayn oo uma muuqan haddaba isaga rasuulka ilaahay salaadiisii salaadiisu ay kuba xidhnayd oo ku dayanayo bal matalan dadka si u gaadhsiiyo wannaasu dadkuna yusalluuna bisalaati abi waa muballiq buu ahaa sawdkiisuu maqashiinayey afcaashiisan uu laba iman iyo tanaqulaadkiisu iyadana dee bal matalan dadkii uu tusayey haddaba iyaguna dadku waxay ku dayanayeen abibakar salaadiisii والنبي والxل النبي صلى الله عليه وسلم قاacd iyadoo rasuulka ilaahay fadhiyo dadku way taagan yihiin markaa abubakrna uu taagnaa waana halkii imika imaam nawwi lahaa raximah الlahu taعaalى ونسk القعوudi خلف القاacdi ml في xaqi man qadra عalى القiyam ba ama وman صلىa خلفa imami جالس لعجز عن القyam lazimh القyam ida qadra عalيه lakin weli way noo socota qala cubayd لlahi cubayd لlahi بن cabd لlahi ba wuxuu yihi fadakltu calى cabdillahi bni cabaasin baan usoo galay oon u imi faqultu lahu dee aad ba waa sheekiisii bal de aadna waxugaba wariyey oo masalan taas cabdillahi bni cabaas baan usoo galo waxaan ku idhi alaa acridu ma bandhiga calayka korkaaga ma xadahatnii caaishatu can maradi rasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay maradkiisii bal caaisha waxay igaba warantay makuu bandhiga oo makuu sheegaa faqala wuxu uhi hatiken oo macnaa bal sheeg weeyaan oo umuurahaad kaba soo maqashay facaradtu xadiiثaha calayhi xadiidkeedii baan isagii u bandhigay calayh fama ankara ma qoonsan mu inkirin minhu min alxadiiثi shay-an waxba macnaa wixii ay sheegteen caaisho kasoo maqlo o dhami wixii oo dhan de waa wuxuu isaguna dee maqlay ama ogaabay ahayd oo wuxuu ka qoonsaday may jirin غayra anahu qaala inuu yihi un mooye lakin wuxuu yihi asamat miyay magacowday caaisha weeye laka adiga arajula ninka aladi ninka oo kaana ahaa maca alcabaasi cabaas ninkan maciisa ahaa ee rasuulka dee ay markaa garbaha wadahayeen miyay kuu sheegtay qultu waxaan yihi la may qaala wuxu uhi wa caliyun cali ayuu ahaa bal xadiidka duruqdiisa waan wadayaa intan si aan ugeyar gaadhna meel xadaثna mحamed بن raafici وcabd بن xumaydi walafd bn raafici qaala waxay idhaaheen labadan sheekh ee mslim lafdigana mحamed baa leh xadaثna cabdالرaزاq qaal aخbarana macmar qaala qaala الزhriy زhri ba wuxuu yihi وaأخbaranii cubayd لlahi بn cabd لlahi بn cutbata cubayd لlahi بn cabd لlahi بn cutbata warama de markaas xadiidkii hore musa بn abi caaisha ayaa cubaydالlahi kaba warinaya maanta zuhri baa meesha yimi ayaa soo galay halkiisii talabaadna zuhri baa duruqdiisu inoo sii socon doontaa asxaabtiisa kala duwan bal alfaadii ama dee riwaayaadkii ay kaba wariyeen xagga kolley cadafkana dee waa taa aynu hore usoo arki jirnay imika halkan oo kale inu akhbarani cubaydullahi iyadoon wowla laba iman ee laakiin tan iyo meelo kale oo kala duwanna waan kuma soo aragnay oo wa akhbarani cubaydullahi macnuu waxa weeyaanuun zuhri xadiidkan iyo axaadiid kaleba cubaydullaahi buu kaba maqlay oo kolley cadafkuna halkaasuu kaba imanaya oo ujeeddadu waa axaadiid aan kan ahayn uu kaba maqlo marka xadiidkana wuxuu kuba cadfanaa kuwa kale ee uu kaba maqlay malaa mar ka wada maqlay oo wuxuu leeyahy waxa uu iguba warramay cubaydullahi bn cabdillahi bn cutbata ana caaishata akhbaratu qaalat anaha qaalat awalu ma kii kii ugu horreeyey ashtakaa uu xanuunsaday rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam fii beyti maymunata maymuna aqalkeedu a ujeedadu markii ugu horreeyey xanuunka rasuulka uu qabtay salawaat ullahi wasalaamu alayh maymuna bint اlxaarith ayuu gurigeeda ku sugnaayo ibnu cabaas ba habaryartii ah fasta'dana rasuulka ilaahi wuxuu idan ka dalbay azwaajahu haweenkiisii an yumarada fii beytiha waa fii beyti caaishata weeye in lagu tamriidiyo oo dee bal intaa u xanuunsanayo loogu adeego aqalka caaisha oo dee tamriidna waaba tan waa alqiyaamu bikhidmati lmariid waaba tamriid la yidhaha waaba imaka qoladan dee kalkaaliyayaasha caafimaadka mumaridiin iyo luqada carabidaba laba idhaa ama dee qeybtoodaba dee faniga tamriid ba lagaba cabiro ujeedadu waa qiyaamkii iyo adeeg loo qumayey ruuxan xanuunsanaya khidmadiisii iyo daweyntiisii iyo dhabalsidiisa kaleba dee uka warhayntiisa taas baa tamriid la idhaha haddaba rasuulka ilahi kol haddaan u socsocon karahayn ee dumar kala duwanna markaa ilaa sagaalba ay joogeen rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh xataa culimadu dee qayba haba raajax yeesho inaan isaga qasmigu waajib kuba ahayn turjii man tashaau minhuna watu ilayka man tashaa saa laguma fasiro oo rasuulku inuu lahaa hadduu doono tan habeenkeeda dhaafiyo mid kale gurigeeda iskama tago de inagu haddaan haweene wax ka badan aan leenahay taa malihin oo ay yidhaahaan markaa qasmigu waajib kuma ahayn iyagoo aayadda taa laguma fasiro culimada qaar ay taa doortaan doortaanba lakiin haddana rasuulka ilaahay marna kama tegin salawaat ullaahi wasalaamu aleyh qasmigii mid kasta habeenkeedu la joogi jiray gurigeeda waa ninkaa dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh isagoo wixii uu simi karayay u simaya oo ay kaba mid tahay inaanu dee xaggaasna ku kala fadilahayn bal hadduu safar u baxayo oy cidi raacaysa uu u qori ridi jiray haddana uu lahaa allahuma hada qasmi fima amrik falaa tamnubnii fi ma tamliku walaa amlik taasna uu lahaa bal haddaba iyaday taasi jirto ayaa bal matalan la yidhahba qasmigu waajib kuma wayn haddana rasuulka ilaahay bal waa kaas waa ilaalinayey oo de waana akhlaaqdiisii iyo bal matala taas dee ilaahay baa yihi inaka calaa khuluqin cadiim bal markaa haddii aan nidhaahno qasmigu waajiba kumu ahayn isagoo xanuunsanaya ayuu intii hore uu socsocon karayay waa tegtegaya iyadoo laba hayo laakiin ugu dambeyn markii uu cuslaaday gurigaasna uu joogaba ayaa uu dumarkii kale weydiistay inay u idmaan bal inuu aqalka caaisha ku sugnaado inta xanuunkiisu gees u dhacayo wa adina lahu iyaguna way u idmeen qaalat waxay tidhi markaas caisha odhanaysa fakharaja uu soo baxay rasuulki ilaahay waa gurigii maymuunuu kaba soo baxay walxaal yadun lahu gacan isaga u sugnaatay calى lfadl bni cabaas u cuskanayo taageersanayo fadl bnu cabaas korkiisa ay saa u saarantahy ama garabkiisa u hayo wayadun lahu gacan kale oo gacantiisa kalena ama wayadun gacan lahu isaga usugnaatay waa gacantii labaadna calىa rajulin aakhara nin kale ay markaa garabkiisa saas ay u saaran tahay oo uu cuskanayo taas buu soo baxay walxal huwa isagu yakhudu uu xariiqayo waayo hagaag umuu socon karahayn uu jiidayo weeye berijrey labadiisa lugood fil ardi oo hagaag ugumuu joojinahayn hagaagna ugama qaadi karahayn dhulka aada buu u cuslaa markaa dee saas oo kale si wuxuu xariiqayo oo kale lugtii ay jiidmayso taasaabay ahaydba faqaala cubaydاllahi cubaydالlahi baa wuxuu yihi faxadatu bih ibnu cabaasin xadiidkan ibnu cabaas baan uguba waramay ee lafdigii hore ee muuse bn abi caaishana uu ka dheeraa imaka si aan soo aragnay kan faqaala wuxuu hi atadri miyaad garanaysaa man irajulu اladii lam tusamic caaishatu ninkan aanay caaisha magacaabin kuu yahay markaasaa wuxuu isagu ma garanayno umay sheegino waa ka iibihaa mise huwa caliyun cali buu ahaa buri bal kollayna riwaayadii hore cabaas baan soo aragnay tadna fadl ibnu cabaas baaba meesha inooguba sugan muslim ay waa inta dhacday kollay kharija muslimna waxaaba dhacay usamat ibnu zayd iyo nin kale ayaaba dhacay e waxaanay culimadu kollay kuba jamciyaan barhkood waxay kuba jamciyaan hadday tahay ta salaada oo kale aqalka markii uu kaba soo baxay intaas oo dee barhkood xataa bariira dikrigeedu uu meesha yimi iyo intaasna inay qola gacanta haysay markii dambe uu masjidkii sooba galay oo halkii maqaamkiisii lasoo gaadhsiinayeyna cid kale uba matalan marka ay taageereysay bal imaam nawowi oo kale siduu kuba jamcinayo arrinku waxa weeyaan un tanaawub baa jiray wa bal matalan way isbedbedelayeen xagga marka la eego rasuulkii ilaahay dee ay dee isagii ay u adeegayeen bay taageerayeen ba ama uu midkood cuskanayay cabaas baan markaa inta badan isbedel bedelin bu isagu si uu kuba tago qolooyinka kalena waxaa la arkaa inay isbedbedelayeenba lakin kolley sa muuqato caaisha dee liamri ma waa kanoo cali way kaba aamustayba oo may dee sheegine barhkood waxay kuba xambaareen iyadoo dee ruuxaa labaad isbedbedelayay kan cabaas mooyaane oo kolba mid qabanayay ayaa taas keentay ba tasmiye la-aante lakin waxaa dhici karta inay amar kalena ahayd xadaثanii cabdالmلك بن شhucayb بن layt qala xadaثanii abi can jadي aabihii waa شhucayb awowgiina waa layt بن sacd imaamkii qaala wuxuu uhi xadaثanii cuqayl بن khaalidi qala بن شihaabi waa xadiidkii iبن شihaab halkii markii hore macmar ibn rashid uu kaba warinaya zuhri baa cuqayl ibnu khaalid yimi qaala wuxuu yihi markaa akhbaranii cubaydالlahi bn cabd لlahi bn cutbata bni mascuudi ana caaishaةa zawja الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaalat lama haqula rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi markuu cuslaaday washtada bihi wajacu xanuunkiisa uu kuba adkaaday ayuu ista'dana uu ka fasax dalbay aswaajahu haweenkiisii an yumarada fii beyti aqalkayga in loogu adeego bal intaa uu xanuunsanayo faadina lahu way u idmeen fakharaja bayna rajulayni laba nin dhexdood takudu rijlahu takudu xaal ay jiidmayso oo ay xariiqayso rijlahu fi اlardi bayna cabaas bni cabdilmuطalib wa bayna rajuli aakhara qala cubayd الlahi faakbartu cabdالlahi bladi qalat caaishaةu cabdالlahi bn mascuud cabdالlahi bn cabaas baan taa ugu waramay faqala li cabdالlahi bn cabaas hal tadri man الrajul الآakharu aladi lam tusami caaisha ninkaani caaisha magacaabin miyaad garan qaala qultu la qaala bnu cabaasin huwa caliyu waa cali ninkaa kale xadaثnي cabdالmلك بن شhعيب بن layt qال xadaثnي abي عan jدي qال xadaثnي cqayr بن khاld qاala qaala بن شhihاab أخbarnي waa snadka naftiisii oo kalun baaba dib usoo noqday أخbarnي عubayd للh بن cabd للh بن cتبة بن مسعوud أنa cائشhaةa زوج النبي صلى الله عليه وسلم qاaلت لqad raaجعت رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم في ذلك waa arrintii horeynu soo maray oo markii abubakr ay dee waxa weeyaan uu amray rasuulki ilahay in abubakr dadkii tukiyo ayay hadalkii ku celisay rasuulki ilaahay oo ay sheegtay rasuulki ilaahay ay u sheegtayba abubakr inuu dee uu yahay ruuxa ama murugada badan ilmadiisu ay deg dega tahay oohinta badan ee dadkiiba aan qiraa'adii maqashiinayn arrinka weeye muraajacadeedu fi dalika uma xamalani iguma xambaarin calىa katrati muraajacatihi rasuulka ilaahay arrinkaa ku celceliyo oon idhaaho malaha hebel cumar amar iyo taa aan kuga celceliyo wax kale igumay xambaarahayn ilaa annahu lam yaqac inaanu ku dhicinun mooye fii qalbi qalbigayga an yuxiba annaasu dadku inay jeclaadaan bacdahu rasuulka ilaahay dabadi rajula nin qaama istaagay maqaamahu abadan ujeedada qalbigayga waxaa kusoo dhacay uun oon soo dhigtay halkan ciddii rasuulka ilaahay meeshiisii joogsataba dadku inay sharaysan doonaan ay markaa baasaysan doonaanba oonay jeclaanahayn oo haddaba si aan aabahay ugaba duwo ayaa hadalkaygani uu ahaa aan uguba kuba celcelinayay wailaa ani anigu kuntu inaan ahaa araa mid ictiqaadinaysa actaqid wey annahu lan yaquuma inaanu istaagayn maqaamahu rasuulka ilaahay meeshiisa axadun axad ilaa uu istaago tashaama naasu bi dadku inay saanancdaysanayaan oy ku sharaysanayaan oy baasaysanayaan taasun baaba aniga qalbigayga kuba dhacdo n ictiqaadsanaayo taas baa muraajacada keentay dee rasuulka ilahay wuxuu ugu jawaabayna waan arki doonaaye faaradtu waxaan doonay an yacdila dalika rasuul الlahi salى الlahu alay waslam inuu dee duwo rasul arrinkaa rasuulkii ilaahay waa salaada iyo cidda in dadka la tukinaysa an abi bakrin abi bakr inuu kaba leexiyo ayaan doonoon jeclaysta xadaثna mحamed بن raafici وcabd بن xmaydi wlafظ لبn raafici qaala cabd cabd بن xmayd wuxu hi aخbarana وqala بن raafici xadaثna macnaha labadooda siiqaa kala duneed sheekh keliyay wada leeyihin mid xadaثna cabdالرazaq buu yihi midna aخbarana cabdالرazaq sheekuna aad buu jaanibkaa ugu cunaayooda mslim oo umuurahaasna aad buu ukala farqiya u ilaaliyaa sheekadiisa iyo cidda kaba saraysaba alfaadahoodiisa de in badan soo aragnay qaala aخbarana macmar qaala الزhriy zuhri ba wuxuu hi وأخbaranii xمزة بن cabd للhi بن cmر e xمزة بن cabd للhi بن cmrna markii hore cubayd لlahi بن cabdالlahi buu kaba wariyey imakana waa xمزة بن cabd للhi بن cmr waa nin taabiciy oo salim بن cabd لlahi بن cmr shaqiiqiisii wey waa cabd لlahi بن cmr inankii waa nin iqاna waana isku daba qown عan caiشhaةa qaalat anaha qaalat lama dakla rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم beytihi rasuulka ilahi markuu gurigaygii soo galay ayuu qaala yihi muruu abaa bakri falyusli bالnaasi qaalat faqultu waxaan hi ya rasuula الlahi ina abaa bakrin rajulu raqiiq abubakar waa nin qalbi jilicsan idaa qara'a alqur'aana qur'aanka markuu aqriyo laa yamliku dabca waana wax jirtay taasi oo dee hijiradii horteedba xataa taa waa laguma yaqaanay bal waxa weeyaan iyo intii ka dambaysayba laakiin dee qarad kaley lahayde ilmadiisa ma hadan karayo oo ma xejin karayo falow amarta haddaad amartid kayra abi ayaa mala roonaan lahayd saasaa fiicnayd qaalat waxay tihi wallahi baan ku dhaartee ma bi aniga igumay sugnayn oo arrintan hadalka aan lahaa ilaa karaahiyatu an yatashaama annaasu biawa ilaa karaahiyatu an yatashaama inay sharaystaan baasaystaan cid aan nacaya uun mooye annaasu dadku biawali man shaksika ugu horeeyo yaquumu istaagaya fii maqaami rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam oo taasoo dee taasaan aabahay kala baxsanayay oon ugaba aan hadalka u lahaa qaalat waxay tihi faraajactu maratayn aw halaatan faqaala liyusalii bالnaasi dadka ha tukiyo abu bakrin faina kuna idinku dumarow sawaaxibu yusufa yusuf saaxiibadihii baa tin laftiga marka dambaan dee kollay riwaayad baa inoo dameeyaan neer eegi doonaa xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu mucaawiyaةa wawakiic xa وxadaثna yaحya بن yaحya wlafd lahu qala akbarana abu mucaawiyaةa can اlacmashi can ibrahima can اlaswadi can caaishata oo ibraahimkuna waa nakaaswadna waa ina yasiin abtigii qaalat waxay tihi lama haqula rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi markuu cuslaaday jaءa bilaal bilaal baa yimi yudinu xaal u ogeysiinaya bisalaati dadkii de inay wada joogaan oo salaadana waqtigeedii galay buu rasuulka ilaahay ogeysiinayay faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay muruu amra abaa bakrin falyusalii bالnaasi qaalat faqultu ya rasuul الlahi ina abaa bakrin aba bakr rajulu nin weeye asiifun waa nin murugo badan oo macnaa xaziin oo waa ninkaa qalbiga jilicsan unba weeye asif macnaha xaziin taas baaba la yidhaahaa wa de kolley macnaha uu halkan ku leeyahayna weeye kolley macaani kalean luqada waa yeesha oo markaas wainahu mataa yaqum marka uu istaago maqaamaka meeshaada halkaaga uu istaago laa yusmic الnaasa dadkii ma maqashinaya qira'adii falow amarta cumara faqaala muruu abaa bakrin falyusalli bالnaas markii saas rasuulka ilaahay wada tii uu kuba celiyey ayaa qaalat caaisha waxay tidhi faqultu lxafsata xafsa waxaan ku idhi qulii la waxaad ku tidhaahaa ina abaa bakrin rajulu asifun wainahu mataa yaqum maqaamaka laa yusmic الnaasa falow amarta cumara waa hadalkeedii ayaa xabse udhiibtay tii bal xabsay saa ku dhe faqaalat lahu waay iyadna hadalkii bay ku tidhi faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam ina kuna idinku dumarow la antuna sawaaxibu yusufa waa taakiid labaad dee yusuf saaxiibadii baa tir saaxib waa jamcu saaxibatin bal matalan taasba weeye kolley dee yusuf saaxiibadiina waa haweenaydii imra'at lcaziiz iyaduna intay damacday markay isagii dee ka weyday ilaahay kaba dhowray dumarkii intay soo shirisay ama ay casuumtay ujeedadeedna waxay ahaydba ama dee ay daahirsatay inay iyagii karaameynayso ay maamuusayso waatan cunto iyo waxyaala uba soo dhigtay ujeedadoodna waxay yuusufun inay arkaan quruxdiisa marka ay u garaabaan waa kuwii lahaaba imraatulcaziizi turaido fataha markaa taa ay lahaayeen be si ay u garaabaan haddaba marka la eego idinkuna walow dee haweeneydaaci ahayd oo imika taas haweeney un baa loogaba jeeda taasaa ficilka laba timi imikana waa caaisha waayo xafsa umuurahan ay ujeedeen may dareensanaynba e macnuhu waxa weeyaanun saa dumarkaa saaxibu yuusuf ama haweeneyda dee bal imraatulcaziiz ba wax ay daahirsanaysay waxay daahirsanaysay wax ka duwanna ay u qarsanayso dee wax kale ay uga hooseeyeen ayaa idinkuna waxaana afka ka leedihin iyo waxa ujeedadiinu ay tay ay u kala duwan tihiin oo taasaa mar markaa iyagii kulaba mid tihiinba bal haddaba taasuu yihi muruu abaa bakrin falyusali bالnaas qaalat faamaruu abaa bakrin yusalii bالnaas qaalat waxay tihi caaisha falama dakala fi الصalaati wajada waana wakti kale de maaha cishaayigii waa taasoo duhur bay ahayd sida riwaayada hore aan kusoo aragne rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam min nafsihi kifatan rasuulka ilahi baa kifa naftiisii kaba dareemay faqaama waa istaagay yuhaadaa bayna rajuleyni waa laba nin dhexdood xaal la garbogalaynayo oo macnaa laba nin dhexdood buu socday uu cuskanayay ictimaadsanayay iyaguna garbaha hayeen bal lagu hagaag dhulka ugumay qabanahaynba warijlaahu takhudaani fi اlardi qalat falama dakala masjida markuu masjidkii galay rasuulki ilaahay ayuu samica abu bakrin xisahu sanqadhiisii ama de ayuu tiibuu maqlay xisigiisii oo tiibu dawa markaasuu dahaba tegey bilaabay yata'aharu inuu dib u joogsado faawma ilayhi rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam qum makaanaka afka kamuu odhano waa ee waxa weya waa ishaaradii baa taa ahayd gacantiisa uu ishaaray inuu halkiisa un kuba sugnaado fajaءa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa yimi xatى jalasa can yasaari abi bakrin abibakr bidxidiisii buu fadhiisto marka abibakr xagga midig buu ka fadhiyay waayo rasuulka ilaahay imaam buu noqday abubakarna maamuumkii mawqifka maamuumkuna waaba taas e hadday maslaxa jirto oo kale iyadoo maamuumintii kale ay joogaan imaamkii uu maamuum dhinaciisa joogsado san oo kale isagoo dadka gaadhsiinaya sawdkiisa ama xarakaadkiisi tusayana waxba si oo ku sugani maba jirto imanka maslaxadaasay ahaydba isagaa mubaliqii ahaa isagaa rasuulka ilaahiyo dadkii uba dhexeeyey bal markaa taasba wey qaalat waxay tihi fakana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yusalii bالnaasi rasuulku isagaa dadka tukinaya jaalisan xaalu yahay wa abubakrin abubakrna waa tukinaya isaguna uu ku daba tukanayay qaa'iman xaalu yahay isagoo taagan yaqtadii abu bakrin bisalaati الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam abubakr rasuulka ilaahay salaadiisii ayuu ku dayanayey wayaqtadi الnaasu bisalaati abi bakrin weli axaadiث way noo socotaa xadata xadiidkii waliba caaishaha socdo inaan kaba dhamaan xadaثna min jab بن الxاrث التmimiي qal aخbarana بن msrin x وxadaثna isحاq بن ibrahim waa inay raaweyna isحاaqani qal aخbarana ciise بن yunusa kilahuma can الأcmaشhi labadooduba waa ibn msr iyo ciise بن yunus acmash bay xadiidka ka wada wariyeen bhada isnaadi isnaadkii hore oo can ibrahima can اlأswad can caaishata waa isnaadkii marka dhoweyd naxw xadiidkii hore mid laba mida wa fي xadiiثima lakin ciise iyo ibn msr cali waxaa xadiidkooda ku sugnaa lama marida rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam maradahu aladi twufiya fiihi wa fي xadiiث ibni msrin gaar ahaan waxaa uguma sugnaa fautiya rasul birasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa lala yimi oo la keenay xataa ujlisa ilaa janbi ilah la fadhiisiiyey abubakr dhinaciisii wa kana الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam yusalii bالnaasi wa abu bakrin abubakrna yusmicuhum atakbiira rasuulka ilaahay sawdkiisa aada u daciifka ahayoo takbiirtuu maqashinayo dee marka loo baahdo waa marka loo baahdo mubaliqi dee waaba gaadhsiinaya markaan lana haysan wax mukabiru sawda imaamkiina aan la maqlayni lakiin haddii aan loo baahnayn asal ahaan dee taasi wax jidaysan ma aha asal ahaani wa fii xadiidi ciisa fajalasa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm yuصلي وabu bakri ilى janbi وabu bakri yusmic الnaasa takbiirta rasuulka ilaahi salawaat ullahi waslamu aleyh dariiqan ama ayaa kaba harsan xadiidkii bal matala caaisha oo kolley xadiidka caaisha baan dhamaynayna inta kale hadda inala sii yar dheeraan xadiidka anas xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu quraybi qala xadaثna بn nmayri can hishaami xa وxadaثna بن نmayri وalfaadhm mتaqaaribaة qala xadaثna abi bal labada iبn نmayr kala yar hubsada oo waxaan filaya haatan intaa ina barateenba markii hore muxuu yihi abubakr بn abi shaya abu kayrayb oo mحamed iبn اcalا ba labadoodu maxay wada yidhaaheen xadaثna بن نmayri can hishaami hishaamku waa ina curwa haddana muxuu muslim yidhi markii hore eeg ibnu numayrku sheekiis sheekhadiisa u sheekhaa imanka isagii baa yidhi waxadahana ibnu numayrin alfaada raggan oo dhamina waa abubakr abu qurayb ibnu numayr mutaqaaribatun way isku dhowday alfaada xadiiskoodu marka qaala ibnu numayr baana yidhi xadahanaa abi marka macnuhuna waxa weeye kolley siaan soo ogaanay moxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr baa sheekha muslim ah aadna uu axaadiis badan ugaba wariyey Eh, lakiin maxaa jirta aabihii ibnu numayr weeye waa aabihii in badanna ruwaadda awowgood waa loo tiiriya marka markan horu leeya dambu leeya xadathana ibnu numayrna waa moxamed ibnu cabdillahi ibnu numayro awowgii un baa loo tiiriyey marka horena waa kan xadathanaada abida uu yihi ina ragga horeba aabihii unbay bay kaba warinayeen ayay tahayo waa ibnu numayrkii asalka ahaayoo dee isagoo cabdillahi ibnu numayr ahaan wey waa labadan ina isdhalay oo mid kastaba ibnu numayr la odhanayo qaala marka ibnu numayr baa yihi ibnu numayr waa cabdillahi ibnu numayr baaba xadiidka saddexdoodaba ay ka wada wariyeen xadaثna هisham عan abihi عan caiشhaةa qaalat anaha qaalat amara rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilahi wuxuu amray abaa bakri an yusaliya bالnaasi fي maradi fakana yusalii bihim ayaamuu tukiyey rasuulka ilaahi ayuu abubakr dadka tukiyey rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh isagoo dee ka khaliifadiisiiba ah qaala curwatu curwa wuxuu yihi curwa waa sanadkii hore waa inooguba sugnaa xadaثanaa hishaamu can abihi can caaishata horta qaala curwatuna sanadkii horeun baaba imaka uu inoola xidhiidhsay oo mucalaq maahe waa in mutasila laakiin daahirka xadiidkaaba wuxuy tahay caaisho umuu tiirina intani inay mursal tahayna waa taabici weeye laakiin dee aimo kaleo xadiidka iyaguna soo saaray ayaaba caaisho riwaayadii kaba dhigay inuu kaba warinayo sanadka intiisa horena kii hore ayuunbuu laba mid yahay oo waa sanad ama kii horeba weeye un oo kii waa sanad noo xidhiidhsane bal intan ba ah riwaayaat dee daahirkeedu inuu irsaal jiro lakiin riwaayaat kaleba waa inuu curwa caaisho habaryartiya kaba warinaye marka maxau yihi fawajada rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm nafsi khifa de cibaaradana waa ti aynu markii horeba xadiisyadii aan curwo kiisa ahayn aswad ibnu yazid iyo caaisha ay kaba warinayeen iyo kuwii horeba waa ti aynu cibaaradan kuba soo aragnay be xataa haddii halkan irsaal galo waa cibaaradii axaadiisii hore inooguma sugnayd fa ashaara markaasa fakharaja uu baxay waana dad kaleana laba nin baana garbahayey waida abubakrin iyo umunaas wuxuu baabu la soo kulmay rasuulka ilahi doodi waa tii fujaa-iyada ahayde abubakr dadkii tukinaya falama ra'ahu abubakrin abubakr markuu arku istaakara dib buu u joogsaday faashaara ilayhi rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam ay kama anta ayd waa tii tafsiiriyada ahayd ishaaradii bay tafsiir u tahay kama antana markaa waxa weeya macnuhuna waa maxay ay kun kama anta weye saa ad ama dee waxa weeyaan xaalada aad kuba sugnaydun iskagaba sugnow oo macnaha wa cala alxaal aladi anta fiiha taasun kuba sugnow kaftama bimacnaa calaa un buu noqona fajalasa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa fadhiistay xidaa abi bakr abi bakr halkii dhinaciisii unbu halkii muqaabilkiisii ilaa jambi dhinaciisii buu fadhiistay fakana abu bakri yuصلي bsalaati rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam wالnaasu yusaluuna bsalaati abi bakrin de waa uu dhexeeyo waa maqashiintii bal kale xadiidkii dee umuuraha waataan soo aragnay fawaidiisna waa iskaba daahir barhkoodna waaban ishaarnay inta meesha jirtaa waxa weeyaanuun waa rasuulka ilaahina xanuunkii uu kuba wafaadayey bal dee waana salaadihii uguba dambeeyey uu dad bal marka la eego uu tukiyey isagoo fadhiya macduurna ah dadkii mu amrin inay fadhiistaan ee taagni bay ku tukanayeen abubakar hadday tahay iyo dadkii kaba dambeeyey hadday tahayba taas baa iyada inooguma sugnayd oo xadiidka inooguma sugan waana tan culimada jamaahiirtoodu ay kaba qaateen ficilkan isaga ka dambeeyey amarkii hore aynu soo marnay ee xanuunkiisii hore uu rasuulku uu amray inay fadhiistaan ama axaadiidta kaleba uu ku lahaa waidaa sallaa qaacidan fasalluu qucuudan ajmacuun tan baa dambeysay hadal horena waan soo naqliyo xalayto oo xumaydi bukhaari uu kaba soo naqliyo matniga bukhaari kuma sugan oo ah ee inay taasna xanuunkiisii hore kana waa xanuunkiisii dambe waxaana la qaadanaya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ficilkiisa alaakhir falaakhir bal waa taa weeye laakiin dee xalaytaan masalada kaba soo hadalay dawaaif culimada kamida oo le imaka halkan oo kale kolle dii axaadiisii laisu geyn karayo la jamcin karayo in la kala raajax yeelana maaho markaa barhkood laga tago in barhkood laga dhiba dhigo naasik iyo mansuukna ma aha haddii la jamcin karayo markay taasi suurtogeli weydo ay suurtagal noqon weydo baaba loo ka loo baahanaya taas ile waana ti aan lahayn axmed oo kale iyo waxay bal matalan tay iyaga ku kala xambaareen laba xaalun bay ku kala xambaareen haddii imaamkii marka horeba uu xanuunsanayo macduur ahay uu fadhigii kuba bilaabay waa taa horey kaba dhigaan oo in lagu daba tukanayo iyadoo la fadhiistay haddii dee imaamkii taagni baabu ku galay shay daari ah kuba yimi imankana imaamkii waaba isbedelay shay daari ah taagnay buu kuba galay oo kale marka isagii baa dee u fadhiistay dadki inay toodii wadanayaan waxaanay ka dhigeen inay taasi jamcin axaadiitii la jamciyey ay tahayba waana say doorteen muxadiثiintii shaaficiyada qaybo kaba mida ah ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan iyo iبnulmundir iyo xaafid iبnu xajar iyo isaguna kolley masalada waa dheereeyaaye bal matalan barkood iyagu kuba taga aimada amarkaa horena kaba dhigaya linadbi kana libayaan اljawaaز oo labada xaalaba inay banaan yihiin ba marka uu ruuxu dee taas ay tahayna bal waanay jiraan de bal adigu waxaan leenahay un jamaahiir alculama waa mansuuqa bay yidhaaheen laakiin dee naskigu maaha wax maanta halkan ijmaacana maaha wax laisku wada waafaqsanyana maaha de bal dadka kale ama qolooyinkii qowlkoodu kaba dunaana xujadaasay leeyihiin oon xalayna soo sheegnay صaxaabadii axaadiidta hore warisay sida abu hurayre iyo jaabir بn cabdلlahi iyo rasuulka ilaahay dabadii inay taa kuba camal faleen usayd ibn xubayr iyo صaxaabi kale oo qays ibnu qahdi la ydhamo na saxaabo afara ayaa ficilka hore kuwa camafalo dee taasna ay markaa muuqato inay iyaga agtooda ay ahayd inaan naski jirin wax mustamira ay tahay waana dee xujada ugu weyne qolooyinkan kale iyo umuuraha ay bal xujaystaan bal arrintu taas weeye waxyaalaha kalena waa umuuro inoo daahira kolleyna weli axaadiiii rasuulka ilaahay maradkiisii iyo umuuraha kuma tacalluqsanayd way noo soconayaanoo xadiid anas iyo xadiid abu muuse ayaa inoo dambeeya casharka waa halkaasi noogu jega wallah subxana wa tacala subxaana